waa ka maqnaayeenoo haddee wax badan oo qayrkii badankiisu waa ka maqnao asludiin hadduu maqan yahayna inta kale wax ma tarto in marka akhlaaqda wanaagsan aan dhammaystiro sidaasaabaa rabbulcaalamiin ii soo diray yuhi nabigu sala allahu calayhi wasalam nabigana marka la weydiiyey aktharu maa yudkhilu ljanna wax qofka janno geliya maxaa ugu badan nabigu wuxuu yidhi taqwa allaahi wa xusnu lkhuluq qofka wax janno geliya waxaa ugu badan alla ka cabsi iyo dhaqan wanaagsan dadka yaa ugu iimaan kaamilsan ah akmalu lmu'miniina iimaanan axsanuhum khuluqan nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam dadka dadka ugu iimaanka kaamilsan waa dadka u dhaqanka wanaagsan dhaqan wanaagga waa khayr adduuniya mid aakhira dhammaantiis maanta darsigeennu wuxuu ka bilaabanaa idabtaa ardaga diinka baranaa laga rabo macallinkiisa diinka baraa inuu kula dhaqmo adabulmutacallim ardaga diinka barana idhibta laga rabo macalmucallimi mucallimkii wax baraya la jidhkiisa xaaluu yahay shiikhu wuxuu yidhi laqad jacaltu waxaan ka yeelay haadihi nusuusa nusuustan oo soo socota min baabi alkhuluqi alxasan akhlaaqda wanaagsan baabkoodii calaa ruqmi ayadoy jirto min anna fiihaa nusuusta inay ku sugan tahay maa shay huwa daallun tusaa cala ta'adubi in laga edab qaato maca maqaami nubuwa nabinimada maqaamkeeda la jirhkeeda lianna alculamaaa maxaa yeelay culummadu fahimuu way ka fahmeen minhaa nusuusta maa shay huwa acamu ka caamnimo badan min dalika min ata'adubi maca maqaami nubuwa wax ka caamsan id waqti ayay ka fahmeen jacaluu culummadu ay ka dhigeen hu ayita'aduba idabqaadashada min baabi ta'adubi idabqaadasho baabkeed macal mucallimi qofka dadka khayr bara la jirkiisa laga idabqaato cumuuman si guud nusuusta uu sheegayaa waa kuwii horay uu u soo sheegay iyo kuwa soo socdaba oo baabkanoo dhan ku saabsanaa nusuusta aan horay u soo qaadannay ee aayaadka qur'aan iyo axaadiistii saxiixaynka iyo qayrkood waxay sheegayeen qofka inuu ka edab qaato maca maqaami nubuwa maadaama culummadu ay yihiin warahatulambiyaa iyo kuwii dhaxlay ambiyada in ayagana laga edab qaato inay soo gelaydo ayay u fahmeen saxaabadii laga bilaabo ilaa a'immadii salafka oo ka dambaydayba sidaas ayay u fahmeen adabulmutacalim ardaga edabtiisa macalmucallimi mucallimka la jirhkiisa xaalu ahaaday laqad jacaltu waxaan ka yeelay uu yidhi shiiqu haadihi nusuusa nusuustan oo aad aayadii aayaadkii suuratulxujuraad la soo sheegay iyo axaadiistii saxiixaynka iyo haddaba aahaar soo socota dhammaan waxaan ka yeelay min baabi alkhuluqi alxasan dhaqanka wanaagsan baabkiisa cala ruqmi ayadoy jirto min anna fiihaa nusuustaas inay ku sugan tahay maa shay huwa daallun tusa cala ta'adubi edabqaadasho maca maqaami nubuwa nabinimada maqaamkeeda la jirhkeeda laga edab qaato maxaa yeelay lianna alculamaa culammada muslimiintu fahimuu waxay ka fahmeen minhaa nusuusta maa macne huwa macnahaasu acamu ka caamnimo badan min daalika min alta'adubi maca maqaami nubuwa in nabinimada maqaamkeeda laga edab qaato macno ka sii ballaaranay ka fahmeen cid waqtigiiyayna ka fahmeen jacaluuhu ta'adubka iyo idabqaadashada ay ka dhigeen min baabi ta'adub idibqaadasho baabkeed macalmucallimi qofka dadka khayrka bara la jidhkiisa laga idab qaato cumuuman si guud qaala abuu qubayd alqaasim ibnu salaam waa a'immadii salafu saalix a'immadii a'immatulhudaa ee waaweynaa mid ka mida weeye qaala wuxuu yidhi abuu qubayd alqaasim ibnu salaam raxmatullaahi tacaala calayhi masta'dantu weligay idan kama dalban qadu hadda ka hor calaa muxadiin qof xadiid aan ka baranayo weligay wuxuu inta soo tegey qof aan rabo inaan diin ka barto oo u imid ma dhihin ha loo sheego waa taaganayaa ama la ii soo kiciyo hadduu hurdaayo weligay ma dhacinayo taasu kuntu waxaan ahaa yidhi antadirhu inaan iska sugo waa iska sugi jiray intuu ii soo baxaa xataa yakruja ilaya ilaa uu ii soo baxo kuntu waxaan ahaa antadiruhu inaan sugo xataa yakruja ilaya ilaa uu ii soo baxo wa ta'awaltu waxaana ku fasirtay uu yidhi dhaqankaas oo ah inaanan dhihin halla ii soo kiciyo qofkii aan diinka ka baranayay ee markaan imaado aan sugo waxaan ku fasirtoon ka fahmay yuu yidhi ilaahay qowlkiisaan wa ta'awaltu waxaan ku fasirtay qowlahu ilaahay qowlkiisa tacaala ilaa wuu sarreeyaaye walow annahum sabaruu xataa takruja ilayhim lakaana khayran lahum nabiga sala allahu calayhi wasalam oo mucallimkii khayrka ummadda baray ahaa imaamkii mu'miniinta rasuulu rabbialcaalamiin ahaa ilaa wuxuu yidhi walow goor annahum dadku sabaruu ay sabri lahaayeen oo dulqaada lahaayeen oo aysan dhihi lahayn noo soo bax xataa takruja ilayhim ilaa aad u soo baxdo lakaana sabarkaasaa ahaa lahaa khayran lahum mid u qayr badan rawaahu hadalkaas imaamkaas weyn abu cubayda alqaasim bnu salaam rawaahu hadalkaas waxaa wariyey alkhadiib kitaabka la yidhahdo fi ljaamic wuxuu ku wariyey kitaabkiisa aljaamic liakhlaaqi raawi wa aadaabi saamic rawaahu hadalkaas waxaa wariyey alkhadiib khadiib lbaqdaadi fi ljaamic liakhlaaqi raawi wa aadaabi saamic kitaabka uu ku magacaabay kitaabka aruuriya oo isku keeno jamciya akhlaaqda qofka xadiiska warina iyo aadaabta qofka diinka dhegaysana laga rabo juskiisa koowaad boqol konton iyo siddeed waa kitaab aad u faa'iido badan qofka doonaya diin inuu barto iyo kan doonaya inuu diin gudbiyaba aysan ka maarmin wa qaala wuxuu yidhi khadiibu idaa wajada daalibu ardagu marka uu helo arraawiya qofkii xadiidka u warinayay naa'iman xaalu yahay mid hurdaya hadduu yimaado ardagii oo kii xadiidka warinayuu doonaya inuu xadiidka ka qaato oo hurdaya uu u yimaado falaa yembaqii lahu uma habboona an yasta'dina inuu idan ka dalbo calayhi korkiisa oo uu yidhaahdo waxaan waa taaganahay dersigii inaan qaataanna u imid ha la ii soo kiciyo shiiqa inaan inuu yidhaahdo ma ahan wax ku habboon idaa wajada daalibu ardagu marka uu ogaado alraawiya qofkii xadiidka u warinayay naa'iman inuu hurdayo falaa yembaqii lahu uma habboona an yasta'dina calayhi inuu ka idan dalbado muxuu samaynaa bal yejlisu waa fadhiisanaa wayantadiru waa sugaa istiiqaadahu kiciddiisa ow yansarifu ama waa laabanaa in shaa hadduu doono qofku waa inuu sabar iyo dulqaad waa inuu barto wax sugo adugu sabar qof ha nixin qof ha dhibin qof ha argagixin waa inay dabeecad u noqoto sabar dulqaado sugo waa inuu barto marka imaa inuu iska fariisto wa imaa inuu iska tago labada mid weeye bal yejlisu waa fadhiisanaa wayantadir waa sugaa istiiqaadahu kicidiisa aw yansarif ama waa iska laabanaa in shaa hadduu doonayo uma asnada wuxuu sanad uga wariyey khadiibu lbaqdaadi can ibni cabbaasin radia allaahu canhuma cabdullaahi bnu cabbaas annahu cabdullaahi qaala wuxuu yidhi lamaa qubida rasuululahi rasuulka ilaahi markii la oofsaday sala allahu calayhi wasalam qultu lirajulin nin ayaan ku idhi ninkoo minal ansaari ansaarta ka mid a ah, halu haluma kaalay falnas'al aan weydiinay asxaaba rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam fa innahum saxaabadii nabigu alyowma maanta kafiirun waa fara badan yihin cabdullahi ibn cabaas wuxuu marka nabiga la oofsadaa inta soo tegoo nin saxaabi u imid oo ansaari ah aan idhi warnakeen saxaabaday nabiga maantay dhooban yihiin cilmigii nabigana ayagaa dhaxloo xambaarsan war inta gooru goortoon saxaabadu dhammaan aan cilmigii ka qaadna nabiga kaalay oo aan weydiinay markaasuu yidhi yo cabdullaahi ibna cabbaas cabdullahi ibna cabbaasna saddex iyo toban sana u jiraa marka uu yidhi cabdullahi ma waxaad u malaynayda adigaas in lagu baahdo ah, oo cilmi lagu weydiiyo waxa maanta culmo jooga ya waxaa saxaaba maanta taaganoo cilmi xambaarsan adiga cabdullaahi ibna cabbaasa inta laguu baado laydha cabdullaahi oo masale sheeg miyaad u malaynayda khalaas oo iskaga tegay markaasaan dabagalay kan weydii kan weydii kan weydii kan weydii kan weydii cilmigii nabigu xambaara markii saxaabadii waaweyna tageen uu wuxuu arkay ayadoo la dul dhooban yahay cabdullahi ibnu cabbaas aan rabilaa masalun ka rabaa sug intaana kaa horayde markaasuu yidhi yidhi cunugaas waa iga caqli badnaa waagi sheegi maanta xaan gacan ku haya waatana waa loo baah cabdullahi mhm. ibn cabaas wuxuu yidhi nabiga markii la oobsaday lamaa qubida rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam qultu lirajuli nin waxaan ku idhi ninkoo minal ansaari ka mid ah heluma kaalay falnas'al an weydiinay asxaaba rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam fa innahum saxaabadu alyawma maanta kaiirun waa kuwa fara badan qaala saxaabigii ansaarigaa wuxuu yidhi qaala cabdullahi ibna cabaasa qaalada hore iskale qaala cabdullaahi bnu cabbaas wuxuu yidhi faqaala ansaarigiyaa wuxuu yidhi waa cajaban laka yaab aan kula yaabaa yabna alcabbaas yaab aan kula yaabaa yabna cabbaas ina cabbaas atara ma waxaad u malaynaydaa annaasa dadku yaftaqiruuna ilayka adiga inay kuu soo baahan doonaan in adiga cabdulaahiya lagu soo baahan doono miyaad u malaynaydaa waalxaal fi nnaasi dadka min asxaabi rasuulilahi rasuulka ilaahi asxaabtiisii sala allahu calayh wasalam ay ku sugan yihiin man dadka fiihim ku sugan ayadoo maanta saxaabadii rasuulka waxaa ku sugan abubakaraa nool cumaraa jooga abu hurayraa jooga waxa weeyaan ma waxaad u malaynayda in lagu soo baahdo ah, saas yidhi walxaal miyaad u malaynaya in lagu baahdo fi naasi dadka ay ku sugan yihiin min asxaabi rasuulilahi xaal ay ka mid yihiin sala allahu calayh wasalam man dadka fiihim ku sugan qaala cabdullahi bn cabbaas wuxuu yidhi fa taraktu dalik arrinkaas waa iskaga tegey ninkaas waa iskaga tegey weligaa hima cali haddaad leedahay qof aan kugu himad ahayn lama watala lamana saaxiibo himada caaligaa waxaa looga gudbaa waxaan dadku aaminsanin in laga gudbi karo himada caaligaa waa waxa dadku ku kala saro maro hadaad istiraahdo adigaan da'daana hadda cilmi aad bilowday kollayba ummad ku kala saari maydid oo gaari maydo waa shaydaan waxa ku caajis gelinaya yaa ku yidhi dadaa inta ilmiga ku bilaabaan lixdan sano konton sano ay caalimiin noqday ka war marka weligaa laysma yidhaahdo adigu inta wax barato caalim noqon maydo yaa ku yidhi waa shaydaan wax kuu waxyoona yaa kaa manciya nimcada ilaah cidda kaa hortaaganayeta ilaahay baa qaybinaya waxaan cidduu doonuuna siinaya siddeetan sano culamo oday iyagoo jira ayay kutubta gabal xifdiyeen oy korka ka barteen weliba siddeetan maanta lixdan jira wuxuu leeya maskaxdeed wax ma qaban karto waa duqoo yaa ku yidhi waa shaydaan waxyigiis wax kale maaha waxbaad qaban kar naftu intay kugu jirto waxa weeyaan waa inaad wax barata aimada muslimiinta maalmahay dhimanayeen waxbay xifdinayeen maalmahay naftirka dhacayda qaar ka mida inta miirku ka tago markuu soo naaxo uu leeya kitaabka ii soo qabo ma akri karo markaasuu le igu dul akri waa dhegaysana waa a'imadii ugu waaweyn culamada muslimiinta soo ma jeeda marka himada caaligaa waa waxa lagu kala sarmaro waxa dadka dhulka dhigana waa himala-aanta qaala cabdullaahi wuxuu yidhi fataraktu daalika ninkaas waa ka tegey wa aqbaltu ey wa aqbaltu cala alcilmi wey cilmigiian iska qaabilay as'alu xaalaan weydiinayo asxaaba rasuulilaahi rasuulka ilaahi asxaabtii sala allahu calayh wasalam can ilxadiidi xadiid aan weydiinaa fain kaana wuxuu ahaa shaanigu layabluqunii fain kaana fainun hawshaaniye kaana arinku wuxuu ahaa layabluqunii inuu isoo gaaro alxadiiu xadiid can irajuli nin waxaan maqlaa xadiiska ku saabsan masale hebla saxaabi hebelaa yaqaan meel hebluuna jira meeshaan uu aada waxaa dhici jirtay saxaabada hal nin hal xadiid inuu hal bil u safro hal bil uu soconaa soddon maalin kadib hal xadiid oo uu ninku maqlo ninka intuuta uga soo uga qaadana so jeed marka noocaasay ahaayeen fain kaana fainuu shaanihi kaana arinku wuxuu ahaa layabluqunii inuu soo gaaro alxadiiu xadiid cani rajuli nin oo la laydhaa ninkaasa xadiidkaas haya fa aatii baabahu albaabkiisan tega ta guriga albaabkiisa tega guriga markuu tago walxaal ayaan tegaa huwa ninkii qaa'ilun uu qayluushana waa hurda intaa gargaraaco dhima waa cabdullaahi ibnu cabbaasaa jooge ha soo baxo dhiima meesha guriga afdhuubkiisa banaanka dabayshu ay ku dhacaydo inta go-a dhigtuu seexana dug markaasaa dabayshu maantao dhan ku dhace cabdullahi ibnu cabbaasaa yirida aad maqlaydaan fudayd laguma keeni waxoo fudayd uu ku helay maa guriga iriddiisa meeshaa dabayshu ku dhacaydo qashinku ku dhacaya bartaas unta go-a dhigtuu dugle kaasaa maanto dabayshu ku dhace markuu soo kacu le inaa lilaahi wa inaa war nabigayna adeerkiis ah meesha maxaa u seexad gurigaagaan kuugu imaa laha xadiiska kuugu sheegi dhila ii imaw ee xadiiska ii sheeg markaasuu yidhi maya cilmiga waayi waa lasoo doonaa cilmigu waxa weeyaan isagu ma yimaado anigaa xaq u leh inaan imaado maadaama cilmi doona uu leey cilmi waa loo tagaa ee cilmi dad ma raadiyo uu leey markaasaan xadiiska ka qaadayo saas alla igu anfacayo saas alla igu anfacayo wuu yidhi faaatii waxaan tegaa baabahu ninkii xadiidkaan ka qaadanaya albaabkiisa walxaal huwa qaa'ilun u qayrushana fa atasawadu waxaan barkanaa ridaa'i go-ayga go-aygan barkana fa atawasadu dhe fa atawasadu waan barkanaa ridaa'i go-ayga calaa baabihi albaabkiisa tasfi xaal ay dhabanayso ama ay firdhinayso arriixu dabayshu calaya korkayga aturaaba carrada ayadoo carada dabaysha ugu firdhinayo sowma jeedin abu hurayra aad maqlaydaan aa wariyey abu hurayra muxuu kala kulmay abu hurayra wuxuu la kulmay inuu gaajo la miir beelo marka nabigoo jooga weliba markaasuu masaajidka meeshaas iridisaw ku dhacay markaasaan saxaabada soo baxeen waxaa la jinnigu qaba halkaasa looga istaago carabtaa ku istaagi jireen qofka jinniga qaba hal hala daweeyo ninkaa lagu istaago hadda soomaali waxay yaqaaneen qofka haddii uu qalalo waxay dha war maar yahay hala ursiiyo qof wal dad walbaa dhaqanay leeyihi ah, war maar yahay war maar yahay markaasay ursiiyaan fure iyo waxba inta raadiyaanay ursiiyaan soomaalida carabtuna halkaas uga istaagi jireen gaajuu la suuxay markaasuu halkaasay uga istaageen wax soo naxaya malo iska da nabigaa fahmay markii dambe ta yimid oo soo baxay oo waday aana ka soo dhashiinta guriga geeyey marka fudayd laguma keenin cilmigaad ujeedaan ood maqlayda caalim hebel iyo saxaabi hebel aad maqlayda fa atawasadu waa barkan jiray ridaa'i go-ayga calaa baabihi tasfi xaal ay ku firdhinaydo arriixu dabayshu calaya korkayga aturaaba carada fa yaqruju waa soo baxan ninkii aan sugayey fa yaraani way arkaa fa yaquulu lii wuxuu igu leeyay yabna cammi rasuulillaah rasuulka ilaahay in adeerkiisa ma jaa bika maxaa ku keenay alaa arsalta ilaya maxaad iigu soo cidiri weyd fa aatiya kaan kuu imaada maxaad iigu soo cidiri weyde uu leey alaa arsalta ilaya maxaad igu soo cidiri weyday fa aatiyaka aan ku imaadee fa aquulu waxaan leeyahay ui laa kuu soo cidiri ma ana axaqu ana u an aatiyaka inaan ku imaado ana u xaqle riwaayadka waxaa leedahay cilmi waa yimaadaa cilmi waa loo tagaa cilmi ma yimaado faas'aluhu markaasaan weydii jiray ui xadiiska oon dhihi jir faas'aluhu markaasaan jiray can ilxadiida oon jiray nabiga maxaad ka maqashay sala allahu calay wasalam arinta iblaa maxaa ka maqashay nabigii ii sheeg khalaas markaas ii sheegi jir uu yidhi cabdullaahi bn cabaas dalika rajulu ansaariyu ninkii ansaariga ahaa waa noolaaday muddo dheeruu noolaaday waa cimriyey ninkii ninkii meesha aan uga soo tegey oo ilaahama adigaasaa lagu baahanaya facaasha waa noolaaday daalika rajulu ninkaas alansaariyu xataa ra'aani ilaa uu i arkay walxaal qad ijtamaca annaasu dadku ay ku kulmeen xawli hareerahayga liyasaluunii si ay ii weydiiyaan dadkiiba marka isku kay dhoobay oo hareerahayga dhooban oo cilmigaygii loo baahday saxaabadii waaweynaa ay tageen abubakar iyo cumar iyo cumaan cilmigiina anuu aan ka dhaxlayu arkay oo dadkii hareerahayga ku safay ihiin fa yaquulu markaasu jiray ninkii fa yaquulu wuxuu jiray haada alfata kaana acqala minii ninkaas dhallinyarada wayga caqli badna maalinkii wayga caqli roona fayaqulu wuu dhihi jiray hada alfataa ninkaa shaabkaa kaana wuxuu ahaa acqala mini midiga caqli badan wa rawaa hadi lqisata waxaa wariyay ayda noqosha ibnu sacad juska labaad dabaqaadka weeye saddex boqol lixdan iyo sideed ilaa saddex boqol lixdan iyo sagaal bisanadin saxiix fandur fiiri baranayo ilaa haada alkhuluqi dhaqankan alrafiici sareeya ilaa haada alkhuluqi dhaqankan alrafiici ee sarreeya qofka doonaya inuu diin xambaaro waqad kaana bnu cabbaas cabdullaahi bnu cabbaas wuxuu ahaaday radia allaahu canhumaa min beyti nubuwe guriga nabinimada qof ka soo jeeda waa nabigayna adeerkii sala allahu calayh wasalam wa min culamaa'i saxaaba culummadii saxaabadana ka miduu ahaa aladiina kuwaasoo kaanuu ahaayeen yukhaaliduuna kuwa dheeha kubaraahum saxaabada kuwa ugu waaweyn saxaabada kuwa ugu waaweyn ayuu la fariisan jiray cumar wuxuu soo fariisin jiray shirarka waaweyn markuu imaamka muslimiinta cumar ahaa khaasatan marka laga go-aan gaaraya arrimaha aad u waaweyn ta u yeedho uu halkaas soo fariisin jiray uu dhihi jiray cabdullaahi maxaad ka tiri ah, arrintaas maxaad ka tiri uu dhihi jiray se uma jeedo markaasay la yaabi jireen odayaashu dhihi jireen annaga laftirkeennu waa leenahay wiilal yaryaroo kan la eg ee cumarow maxaad meelaha u keenaysaa ninkan yarkaa ah. markaasuu wuxuu yidhi maalin maalmaha ka mida wuxuu doonay inuu odayaasha garansiiyo cabdullaahi ibnu cabbaas da ahaan ha yaraado ee laakiin inuu yahay nin xagga cilmiga ku weyn markaasuu yidhi cabdullaahi halkan soo fadhiiso odayaashii laad wuxuu yidhi haye xoogaa sheekada u kaadiya ahlusharaf marka wuxuu yidhi odayaalow bal waxaad iga warantaan idaa jaaa nasrullah ayadan maxay ka hadlayda aayaddaas suuraddaas ii sheega bal waxay ka hadlayso ah, markaasay yidhaahdeen suuradda waxay sheegaydaa markii ilaahay muslimiinta u gargaaro maka la furto waxa weeyaan ha la istikfaarsado dadkuna ay qabiil qabiil usoo islaamaan intaasay sheegaysaa markaasuu yidhi cabdullaahi suuraddaanu maxay sheegaysaa markaasuu yidhi nabi maxamed dhimashadiisay sheegay markaasuu yidhi wallaahi suuraddaas macno kale inaanan ka ogeyn saasay sheegaydaa wy waxaan meesha usoo fariisiyey sidaas wey kitaabka allean inagu u baahan kitaabka allena wuxuu ka fahma waxadnaan ka fahma meeshiina kitaab alle in lagu hagaa la marka marka waxaanaan odayaashiinaanu fahmaynu ka fahmaa kitaabka alle ragga odayaasha laleeya waa raggii beder ka qayb gala waa saxaabada raggii ugu waaweynaa soma jeedid marka cabdullaahi kaasuu ahaa waqad kaana bnu cabaas radia allaahu canhumaa wuxuu ka ahaaday min beyt nubuwa guriga nabinimada wa min culamaa'i saxaaba aladiina kuwaasoo kaanuu ahaayeen yukhaaliduuna kuwa dheeha oo la fadhiista kubaraahum saxaabada kuwa ugu waaweyn ya'tii waa imaanaa cabdullaahi bnu cabbaas beyta rajuli ninka uu diinka ka qaadaa gurigiisa ninkaasoo miman dad ka mida huwa isagu duunow ka hooseeya filmansilati xagga darajada nin darajaana wa hooseeya wey oon fadiilo ku gaadhin ninka uu masalada iyo cilmiga ka qaadana oo uu gurigiisa albaabkiisa seexana yati waa imaanaa beyta rajuli ninka gurigiisa ninkaasoo miman dad ka mida huwa ninkuba duunow asaga uga hooseeya filmansilati xagga darajada kamaa taraa sidaad arkaydo fayatawaadacu lahu waa u tawaaduca hoosu isdhigaa waa isdhul dhigaa wayatiihi waa u imaanaa wayatiihi waa u imaanaa dalaban xaaluu dalbayo lilcilmi calaa yadayhi gacmihiisa uu ku dalbayo o ku raadinayo uma in wajadaw hadduu helo naa'iman xaalu yahay mid hurdaa intadara waa sugaa xataa yakhruja ilayhi ilaa ilayhi ilaa uu u soo baxo walow ashaara bnu cabbaas cabdullaahi bnu cabbaas hadduu u ishaari lahaa biadnaa ishaaratin ishaarada ugu yar ilaa iiqaadi saaxibi lbeyt qofka guriga leh in la kiciyo la aqaruu caynahu waa ku farxad geli lahayn arrintaas ayagoo ku faraxsanay kici lahaay ma aha ayagoo ka naxsan xata hadduu wax yar ishaari laha udhi laha la ii kiciyo ayagoo ku faraxsanay u kici laakiin ma yeelin inuu sabro oo cilmigiisa uu ku qaato sabr oo uu ka qaato qofkuu ka qaadana isagoon dhibin saasuu raba cilmiga uu qaato sidaasuu doorta walow ashaara bnu cabaas hadduu ishaari lahaa biadnaa ishaarati ishaarada ugu yar ilaa iiqaadi saaxibi اlbeyt guriga qofka degan in la kiciyo la aynahu caynahu ishiisuu ku qabooji oo way ku farxi lahayn aqaru way ku qabooji lahayn caynu macnaha waa ku farxad geli lahaayeen wey faqad jaa'a waxaa ku yimid fii riwaayatin can ibni can ibni abi xusayn ibni abi xusayn qaala inuu yidhi kaana bnu cabbaas wuxuu ahaa yaati rajula ninka uu cilmiga ka qaadana mid u yimaada ninkaasoo min asxaabi nebiyi nabiga asxaabtiisa ka mida sala allahu calayhi wasalam yuriiddu xaalu doonayo cabdullaahi an yas'alahu inuu wax ka weydiiyo ninkaas canilxadiidi xadiid fa yuqaalu waxaa lagu leeyahay low cabdulaahi innahu ninku naa'imu waa hurdaa fayadajicu waa seexanaa cabdullaahi calalbaabi albaabka hortiisuu seexanaa fa yuqaalu low waxaa lagu leeyahay cabdullaahi bnu cabbaas alaa nuuqidhu miyaanaan kuu kicinayn ha seexan aan kuu kicinne fa yaquulu wuxuu leeya laa maya la ii kicima wa fii uqraa riwaayad kale waxaa ku sugan can ibni cabbaas in laga wariyay annahu cabdullaahi qaala inuu yidhi wajadtu waxaan helay caamata cilmi rasuulillaah rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam cilmigiisii intii ugu badneed sala allahu calayhi wasalam cinda haada alxay qabiilkan agtiisaan ka helay cilmigii nabiga intii ugu badneed qabiilkaanoo minal ansaari ka mid qabiilkan ansaareed qabiilkaanoo minal ansaari ansaarta ah dhe ku bayaan qabiilkaasaan cilmigii nabiga intii ugu badneed ka helay in kuntu waxaan ahaa in hushaaniya kuntu waxaan ahaa la aqiilu mid iska qayluushadoo iska seexda bibaabi axadin mid ka mida albaabkiisa walow shi'tu haddaan dooni lahaa an yu'dana lii in idan la ii weydiiyo calayhi ninkaas la udina lii waa la ii faxsixi lahaa calayhi ninka walaakin abtaqii waxaan rabaa bidaaka seexashada aan albaabka seexanaa diiba nafsii naftiisa farxaddeeda isagoo naftiisu faraxsan tahay oo aanan dulmin oo aanan dhibin inaan diinka ka xambaaraan rabaa walaakin abtaqi waxaan ku dalbaahun ku rabaa bidaaka seexashadaas aan albaabka iska seexanaa diiba nafsi nafsadiisa farxaddeeda undur balfiiri almasdarayni saabiqayn labada kitaaba lagu soo sheegay dib ugu laabeed daalaco aadaab intan ka badan aad heshide wallah subxana wa tacala aclam sala allah calaa nabiyina mxamed